ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والأليال كلانتي وعنو ونكسلي لهانتي مميل والبوتشوكتان kusoo وركيني مال الله والنقل ad إذا عد إسلامي قال alhijrateyn من فضل الإله ختاما ينالون تمحيص الإله وساما وعيل بحبل الله كان تسامى فكل مضى نحو الحياض وهاما يوجون من فضل الإله ختاما وما لي ان موتي معاه بشهي جيرودنا تهي سدح يلا باطنكا بشه محرم يكون افر بقول يلا بيا فرتنكا kuna beegan kow iyo tobanka bisha sebteembar ee labada kun iyo labaatanka wararka idaacaddeena maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan kufaarta nigeria iyo mujaahidiinta dowladda islaamiga wilaayadeeda galbeedka afrika oo iska horimaad ku dhex maray waddada isu xidha magaalada gubyo iyo degmada magomeri iyo gaari ay ku socdaalayeen ciidamada murtadiinta masar oo qarax mino la wareegtay tuulada khaadiyaha ee wilaayada saynaa waxaad sidoo kale wararkeena maanta ku maqli doontaan hadduu alla idmo howlgallo kale oo ka dhacay wilaayooyinka ciraaq bal haatanaan idinku wareejiyo walaalkeen cabdilaahi oo inoo haya wararka oo faahfaahsan mahadsanid abu zayd haatana aynu ku bilowno wilaayada galbeedka afrika waafajin allah kadib askarta khilaafada waxay shalay weerar dabagal ah u dhigeen qabyo ka tirsan ciidanka ridada nigeria xilli ay ku sugnaayeen jidka isku xira magaalada gobyo iyo degmada magomeri iska hor imaad la isku adeegsaday hubka boobayaasha waxaa halkaas kadhay dhimashada iyo dhaawaca tiro ka mid ah ciidanka la weeraray halka ay goobta ka fiicadeen wixii soo haray allah ayaana ku mahadsan haatan ha u gudugalno wilaayadaasina waafajin allah kadib askarta khilaafada waxay shalay qarax miino kula beegsadeen gaari ay wateen ciidanka ridada nasar meel u dhow tuulada qaadiya ee dhacda galbeedka magaalada biirulcabd gebi ahaanba halkaa waxaa ku burburay gaariga sargaar sare iyo saddex xubnoodna halka ayay ku halaagsameen warka ayaa intaa ku daraya in dhaawacna uu jiro allah ayaana ku mahadsan wilaayada ciraaq fajin allah kadib waqooyiga baqhdaad askarta khilaafada ayaa daraad weeraray guriga murtad ciisam albasha oo ahaa jaajuushka taabacsan ilaalada taaquudka xilli uu ku sugnaa deegaanka almashaahida halkaa ayaana lagu toogtay allah ayaana ku mahadsan isla wilaayada ciraaq diyaala fajin allah kadib amniyaadka askarta khilaafada ayaa miino ugu rakibay gaariga seereeye guuto oo lagu magacaabo gabcaan ibraahim cali bartamaha magaalada bacquba burbur ayaa gaarigiisa soo gaaray murtadkiina wuu ku dhaawacmay allah ayaanan weydiisanaynaa inuu halaagiisa soo dedejiyo aan ku soo afneerno wilaayada shaam alkhayr waa fajin allah kadib askarta khilaafada ayaa qarax miino kula beegsaday gudaha degmada diibaan gaariga for exfor ah oo oh, ay lahaayeen murtadiinta pikikeyda وحانا كذا شيء وحي لذا قارقا الله أيانا كما هاتسن ما هاتسند عبد الله ولا ريال انت وحينا وركي دول الاسلامي قد نغلا سعتي اذا عبد الاسلامي قال هجرتين ثاني كون تدم بها دو بين موحين لتكتقين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونرفع رايات تحاكي الغمام يسود بها شرع الإله الأنام وصلوا على الكفار نارا ضراما نقيد في صخر الحروب انتقاما ونرفع رايات تحاكي الغمامة يسود بها شرع الإله الأناما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا